bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala kalaamuna lafdu mufiidu kastaqim wasm waficlu ثuma xarfun اlkalim waaxiduhu kalimaة wاlqowl cam wakilmaة biha kalaamu qad yu'm biاljari wالtanwiini wالnida wal wmusnadi lilismi tamyiizu بتا فعلت وأتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم kيشhم وmاaضي الأفعاaل بالتاmز وsم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صهو حيهل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني kaالshabh اlwadciyi fi smay jiئtana wاlmacnawiyi fi matىa w fi huna wkaniyaabaة can اlficli bila taأhuri wakaftiqaarin usila alkalaamu wmaa yataأlafu minhu meeshan waxaan ka galaynaa kalaam kalaamu naxwiyiin iyo wuxuu ka koobmo waxaan hadda inshaa allahu tacaala baabkii marka ugu horeeyay intii hore muqadimo bay ahayd eh, laba nuqdo muhima nuqdada hore waxaan isku dayeynaa inshaa allahu tacaala darsi kastaba cashra min alabyaat inaan ka dhigno toban toban beyd inaan u qeybino ayaan isku dayeynaa inshaa allahu tacaala nuqdada labaad eh, waxaan jecelnahay inaan ku baraarujina aslan kitaabka markuu uu gaba yahay ama shicir carabi uu yahay wuu adag yahay isasaarkiisa iyo laqbeyntiisa oo hadda waxaa ka sahlan kitaabkii in kitaab nasri ah lasoo qaato naxwada laga akhristo iyo kitaab shicir ah in laga akhriyo farqi weyn baa u dhexeeyo min xaythu lfahmi kitaabka nahriga ayaa sahlan oo macnihii cibaaradii mubtadihi sida u horeeyaa jaari majruurkiisi kulli wax kasta w sidiisay ku imaanayan kitaabkan waxaa laga yaabaa inuu mubtadihi dib inuu dhaco wax badan inay ka horeeyaan kelimadii sidii laga rabay inaan loo keenin eh, alfaad aan loo baahnayn in shicirka lagu kabo awgeed in la keeno waxyaalo badan baa imaanaya muqaabila daalika intaas waxaa loo taxamulayaa kitaabkan shicirka inan la xifdiya loogu talagalay marka ninkaanan xifdinaynin alfiyada inuu kitaab kale ka akhrista naxwadaya u fiican wa ilaa maa macnaa alwusuul ila almacna bilafdin aqrab adoo heli kartid bilafdin mucaqad oo nadmia inaad ka gaartid wax oo hadda kugu qasbaya ma jiraan wa calayhi waxa weeyaan adiga go-aan inaad qaadita la raba sidii annaga nugu dhacday oo kale aysan kugu dhicin waagii horan shabaab aheno naxwadaan akhrisa jirnay aan joognay xamar waxba uma arkayn xifdiga inaan u baahanahay lannahu sheikha wuxuu sheega maca qawaacidii kol baan ka xifdisanayn laakiin bimuruuri zaman markaad cilmiga naxwe aad ka tagtid oo aad culuum kale aad dhex gashid wixii qawaacid oo dhan way baabaayaan ayaan oo waxaa kuu soo haraya marka carabkaadi inuu ku toosoo dabcan aada luqadii aadan ku gefin wixii aad qoraysid iyo markaad hadlaysid laakiin haddii lagu yihahdo qawaacidii xasuuso tanaasuc kayfa yataxaqaq wamaa shuruuduhu haddii lagu yihahdo inaad xasuuso karin ha dhici karto markaasay dantii waxaynu ugu qasabtay annagoo marxalo kale kasoo gudubnay inaan alfiyada intaan u laabano aan xifdino marka hadda adiga waxa weyaan markii kitaabka lagu laqbeeyo oo macnihiisa lagu sheego xifdihiisa way sahlan tahay inaad isku daydid walow aan ogahay dad badan oo eh, dee bilaawga horena xifdiga markuu bilaabo markuu baabu sarfi iyo alfaad adag uu gaaro inuu hadhowta kari karaynin wixii israar iyo casiima loo helo runtii waa la xifdi karaa markaan fiiriya waxa weeyaan taqriiban alfiyat bni maalik saddex bilood biraaxa waa lagu xifdin karaa marka adigoo saddex bilood ku heshay adoon hawshaada u joojinin maalinka hal saacadaad u khasistid toban beyd halkii sac waad ku xifdin kartaa markaan idhaahdo ninkii fahmadiisa way culus tahay laakiin aad maanta xifdisida tii shalay in lagu celiyaa la doonaa kii kale lagu celiya marka dambe eh, si oo dowri ah in loo akhriyay u baahan tahay alfiyada marka anig waxaan kugu dardaarmayaa ninkii alfiya dhegaysanayo inuu go-aan qaato inuu xifdiyo hadhowti markii macnihiina aad fahamtid lafdiga aanad xifdisid hadhowti dambe wax kasta hortaaday ka muuqanayaan baab kasta iyo wuxuu ka koobmo iyo intuu yahay maadaama aad alfaadaas aad abyaada xifdisan tahay baabkii o dhan hortaada u imaana fi kuli xaal cilmina waxaa la yihahda wixii madaxa ku qaadatid mooye hadhow haddii lagugu qabsado kitaabkuu ku yaalaa cidkaa yeelaysa ma jirto waa inaad keenta adiga wixii aad taqaanid walidaalika culamaau lawaa'il waxay ahaan jireen kasta kutubku rarnaan kartid safar baad gelay meel kastaad gelay marka anaka caalimu bilkutub haddaad noqotid cilmina yaqaana ma marka cilmiga axaadiid ha noqoto qur'aan ha noqoto fiqiga xataa waad ogtahay dadka minhaajka iyaa la xifdin jiray waxaa lagu leeyahy mathala qofka marka suyuuti iyo keyrkiisa tarjamadooda markii la akhrinayo xafida alminhaaja fii sigarihi kitaabkaas oo matniga oo aan shicir ahayn lana xifdi hadii la shicirkaa ku sahlan fahmi hadii la yihahda nafrigaa ku sahlan kitaabkaas asiga ah waad arkaysaa oo minhaajka ah lafdi ahaan kora loogaga xifdinay ninka wuxuu rabaa hadhowti dambe ayi mas'ala oo soo waajahdo meesha ay ka indilaaqaysa inuu fahmi karo marka cilmiga xifdi weeyaan laakiin xifdigana waa inuu fahmi la jira haddii kale waxa weyaan dadkii eh, soomaalideena qur-aanka xifdi jiray tabartaa u geysay macnihiisana aan aqoonin mucalimiinta oo dhan walidaalika waxa weyaan hadafkii qur-aanka loo soo dejiyaa ka maqan inuu qur-aan xifdisan yahay waxweynay la tahay asiga sax laakiin macnihii inuusan garanaynin inay macno kasii weyn inay ahaataa la rabay oo uu raadiyo inuu macnihii fahmo ilaahay wuxuu leeyay kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabaruu aayaatihi waliyatadakara ulu lalbaab marka in in wixii la fahmaa la rabaa marka aad aad oo aadna xifdisan tahay waxa weeyaan waa wax la heli kara runtii ma aha waana ninkii wax xifdiyaana garanayo marka musanifku wuxuu leeyahay kalaamunaa lafdu mufiidu kastaqim wasmu wa ficlu huma xarfun ilkelim kalaamunaa anaga kalaamkeenna haddaan naxwiyiinnahay lafdun wax lagu dhawaaqa weeyaan mufiidun ee wax faa kastaqimaana mithaal ah walkelimu kelimkane اسم waaye wa ficlun waa uma xarfun waay marka musanifku wuxuu ku leeyahay yani min alcaybi calaya jiddan an adkhula bika ila اnaxw qabla an ucarifaka bikalaamina naxnu naxwiyiin markaasuu wuxuu ku yihi kalaamunaa annaga kalaamkeena marka kalaamunaa waxaa laleeyahy qolo kasta kalaam waxbay u taqaanaa haddii fiqhi la joogo kalaam waxbaa loo yaqaanaa haddii sarfi la joogo kalaama wax loo yaqaanaa balaaga haddii la joogo laakiin naxwiyiin kalaam waxay u yaqaanaan ma shtamala calaa amrayni awala an yakuuna fiihi bacdu alxuruuf thaaniya an yakuuna fiihi faaida yumkin asukuutu calayha labadaas shardiya ah u shardi ah marka qolo lugawiyiin la yihaahdo waxay isim eh, kalaam waxay u yaqaaniin likuli maa yutakalamu bihi wixii lagu hadlayo oo dhan kalaamay iska leeyihin mufiidan kaana aw hayra mufidin hadda fuqahaada haddii la yidhaahdo kalaam salaadii hadii lagu hadlo salaadii way buraysaa kalaam waxay u yaqaanaan wixii macnaha macna mafhuum e walow bixarfin waaxidin ba ha noqde sidaasay leeyihin almuhim kalaamu naxwiyiina waxaa weyaan siduu musanifkii sheegay kalaamunaa lafdun kalaamkeenna waa lafdi allafdu waxaa layihahdaa huwa asawt اlmushtamilu calaa bacdi اlxuruuf dhawaaq iyo xuruuf inuu isku jiro haddaad tidhaahda yaa caliy haddaad tidhaahda meeqa xarafaa ku jirto codna waa ku jiraa oo wax lagu dhawaaqi kara waayahay haddii la fiiriyo halahingaadi layihahdana yaa iyo alif iyo cayn iyo laam iyo ya baa ku jirto marka huwa asawtu almushtamilu calىa bacdi اlxuruuf kaasaa lafdi la yidhaahda mufiidun mufiid waxa weeyaan maa dala calىa macnan yaxsun الsukuutu calayh wixii lagu aamusi karo macno tusiyo maa afaada faa'idata yaxsun الsukuutu min almutakalimi wasaamici laha qofka haddii uu ku yiraahdo wax haddii uu ku hadlo asiga ninka ku hadlayna uu ku joogsa karo ninka kaa maqlayna uusan dalab kale kula soo daba istaagaynin haddii aniga haddaan iraahdo qaala haddaan iraahdo oon qaala ku irahdo ninkii imaqlay wxuu le maanta dhan ku haysaa waman huwa alqaa'il a lagu leeyahy yaawa waxa ku hadlay waa kow midda labaad haddii aan iraahdo yaa fulaan idaa dakhalta albalada guriga hadii macnaha baledka haddii aad geshad he uu ku fiiri adigana hadalkaadi ma dhammaanin ninkii ku dhagaysanayna wax buu kaa koranaya idaa dakhalta albalada falaqiita fulaana kulli hin baa kusii daba socotay jawaab ma laha kalaam lama dhihi karo laakiin haddaad tidhaahdid qadima caliyun min asafar haddaad tidhaahdid adigana waad ku aamusi kartaa ninkii ku dhagaysanayn wax buu kaa faa'idaystay inuu macluumaad kale ku weydiiyo ku yidhaahdo mataa mataa dakhala inuu ku yidhaahdo mooye jumla mufiidaad u sheegtay marka musanifku wuxuu ku leeyay kalaamunaa annaga kalaamkeenna lafdun weeyaan wax lagu dhawaaqo xuruuf leh mufiidun wax faa'iideeyo oo ninkii ku hadlayana uu dareemi kara inuu ciddii lu hadlay wax u faa'iideeyey ciddii dhegaysanaysane ay wax ka fahamtay kaasaa mufiid la yihahda mithaalkii waxaa kamid a eh, kastaqim nina waxau ku yiri istaqim istaqim waa macno dhammaystiran wax toosnaaw yani waxaa weyaan salaada lagu jira istaqim yani safka ku toosnaaw istaqim fi ariiq haddii lagu yidhahda jidkaas ku aad istaqim calaa taacati illaahi kuli macnaha istaqim ficlii faacilay ka koobantaa faacilkana waa muqadaro bimacnaa anta yaa meesha ku qadaran marka mithaalkii iyo tacriifkii alisku kaa raaci markaasuu musanifku wuxuu iri wاlkalimu hadda waa kaasa haddii maanta la qori lahay wاlkalimu yanqasimu ilى ثalaaثati aqsaam ismin wa ficlin wa xarfina la dhihi lahay haddii nahri kalaamkii uu yahay laakiin nahriga kama suurageli karta wixii macnaha nadmiga wii nahriga wixii ka suuragal e nadmi kama suurageli karto walidaalika wuxuu ku yiri alkalimadaas mubtada waay wاlkalimu kalimkine oo fi luga اlcarabiya ismun ou ka kooban yahay io wa ficlu huma xarfun kelimna wuxuu u qeybsamaa saddexdaas alkalim waxa weeyaan waa ismu jinsi jamci ismu jinsi jamci ismu jinsi jamci waxaa la yihahdaa maa dala ismu jinsi jamci waxaa la yihahda maa dala cala alqaliil walkathiir min jinsin waaxidi bilafdin waaxid wixii isku hal jinsi ah wixii hal lafdi kugu tusinaya ha badnaado ama ha yaraadaano oo asiga iyo mufradkiisana ta lagu kala geeyo fiira hadeertaan ismu jinsi jamci markaad rabtid waxaa ka mid a ah mathalan kelim markaad rabto mufradkeeda kelima aad leedahay baqar lo waay markaad hal neef ka rabtid baqara aad leedahay shajar geed geeda dheh shajar geedo markaad hal geed rabtid shajara aad leedahay marka waxaa la yidhaahdaa maa dalla bilafdihi cala alqaliili w alkathiiri calaa jinsihi wixii jinsigiisa oo dhan oo badan wixii hal lafdi kugu tusinaya waaw iyo alif iyo ya iyo midna uma baahno laakiin mufradkiisa iyo asiga taa lagu kala geynaya kaas waxaa la yidhaahdaa ismu jinsi jamci waxaa kuugu xariiro ismu jinsi ifradi ismu jinsi ifradi macnihiisa waxa weeyaan wixii asigana tusinayo oo aan mufradkiisa iyo asiga aan lagu kala garanaynin aan lagu kala farqinaynin ta ayb ismu jinsi ifraadi maa dala cala alqaliili wاlkahiiri min jinsi waaxidi bilafdi waaxid aa la yihahda mithaalkiisa waxaa ka mida mathala waxaa ka mida maa zayd khal turaab iyo wixii lahal ah hadda maa ma la jamci karo oo lafdigaas ma miyaha waa lagu jamciyaa laakiin maa haddaa tirahda yadulu calaa jamiici ilmaa oo hadda hal biyo keliga gooni ah haddii maa la yidhaahdo maa ulmatar keli gaarku ma aha maa ul eh, thalji gaarku ma aha maa oo dhan mau tusinaya wa maca daalika laa yufaraqu baynahu wa bayna mufradihi bita oo sidii kii horo kalena ma aha laakiin waxaa la yidhaahdaa markii eh, la rabo in maxaan ku idhaahdaa mufrad laga dhigo waxaa la raacsiin karaa ya hadda haddaa tiraa ruum haddaa tiraa ruum wa wa wa wa waa jinsiya dhan waay ruum laakiin haddaa tira rumi nin keligiisa u noqonaa hindi hadaa tiraahdo waxa waaye qowmiyadaas hindig oo dhan uu tusinaa laakiin hindi hadaa tiraahde nin keligiisa uu tusinaa wahaakada turki hadaa tira jinsigaas ama qibeeladaas oo dhan oo turki uu ku tusinaya hadaa tirahdo turki haddaa tira hal nin uu ku tusinaya almuhim wاlkalimu hadeertaan waa ismu jinsi jamci waxay tusinaysaa maa dala calى ثalaaثaة faأkhar sawaaء afaada am lam yufid kaas waxaa la yidhahda alkalimu marka kelimtii maadaama saddex ay ka kooban tahay waxa ay tahay saddex ay tahay ismun wa ficlu huma xarfun waay wاlkelimu kelimtii اسم weeyaan wa ficlu waa حرف xarfun waaxiduhu kelimka waaxidkeedana kalimatun waa wاlqowlu qowlkiina cama kalaam iyo kelim iyo kelimayuu ka caamsan yahay wa kilmatun kilmane qad yuamu bihaa in loola qastaa dhici karto kalaamun wa kilmatun kilma kalaamun kalaam qad yuamu bihaa in loola qasdaa dhici karto marka wuxuu rabaa inuu ku yidhahdo horta kelimada maa dala calaa halaahatin fa akhar waxaa la yidhahdaa bayna alkalaam iyo walkalim cumuuma khusuus min wajhina ka dhexee oo waxa weeyaan yani yajtamicaani fi shay wa yaftariqaani fi shay haddii aad tidhaahda qad qaama muxamadun haddaad tidhaahdid kelibna waa tahay kalaamna waa tahay kelim waa tahayoo saddex ay ka kooban tahay qad qaama muxamadun saddex ay ka kooban tahay marka kelim waa tahay kalaamna waa tahayoo liannahu afaada faa'ida waxay ku keli karaan haddaad tidhaahda muxamadun qaa'imun haddaad tidhaahdid kalaam waaye kelib ma aha لأnنhu kalaam wuxuu ku yahay لأnnahu mufiid waay hadaa lagu yihahdo muxamadu qaadimu haddii lagu yihahdo waa imaanayaa waa kalaam لأnnahu faa'idaa laga helay keli ma aha لأnnahu saddex kama koobno ayb haddii aad tiraahdid in qaama muxamadu haddaad tiraahdid muxamed hadduu istaago kelim waaye kalaam ma aha waxay kelim ku tahay in qaama muxamedun haddaad tidhaahdid kelim waayo in iyo qaama iyo muxamed saddexay ka kooban tahay kelimna saddexa ugu yar waxay ka bilaabato kalaam ma aha liannahu laa faa'idata minhu xataa yuujad aljawaab in qaama muxamedun fa akrimu haddaan ihahda markaasay ay kalaam noqon karaa marka fiiri haddii shaygii faa'iida laga helo ha badnaada ha yaraada kalaam waaye haddii saddex kelimo uu ka kooban yahay hadduu faa'iideey kalaamna waa yahay kelibna waa yahay haddii uu laba ka kooban yahay faa'iidana uu leeyahay waa kalaam hadduu saddex ka kooban yahay faa'iida uu leeyahan waa kelim ayib marka saasay ay labadooda wada yihiin marka musanifku wuxuu ku yiri kelimadii sadexa ugu yar wاlkelimu kelimti ismu waa wa ficlu waa uma xarfun sadexay ka koobanta waaxiduhu kelim markii la mufradaynaani kalimatun waay kalimatun haddee tiraa muxamed cali cuhmaan xasan bashiir haddaa tiraa kalim kalimah ay noqonaysa qaama haddaad keligeed tirahdid ood faacilka sheegin inkastoon la tasawuri karin ficil aan faacil lahayn ba aan la tasawuraynin waxaa leeya kalima weeyaan haddaad min tiraahdo lafdadaas keligeed kalima aa laleeyahay xarf haat hadday ayib wاlqowlu qowlkine cama waa caamimay oo intoodii dhammayd yuu caamimay oo wixii kalaam lagu magacaabay qowl waa la dhihi karaa wixii kelim lagu magacaabay qowl waa laleeyahay wixii kelima la dhihi jira oo min keligeed qowl waa tahay kulu maa yutalafadu kulu maa yadulu calaa macnan min almacaani a qowl la yidhaahdaa fiiri marka waxaa la yidhaahdaa haddaad tidhaahda qad qaama muxamadun kalaam waa yahay kelim waa yahay qowlna waa yahay haddaad tidhaahda in qaama muxamadun kelim iyo qowl waay kalaam ma ah haddaad tidhahda qaadimun muxamadun muxamadun qaadimun haddaad tidhaahdo kalaam iyo qowl waa kelim ma aha haddaad tidhaahda min haddaad tidhaahdid waa kelima iyo qowl waay marka qowl intooda dhan waa lagu magacaabaa marka qowl waxaa la yihahda maa dala calaa macnan yaa qowl la yihahda ama huwa lafdu daalu calaa macnan w calayhi fainahu acamu min alkalaami wاlkalimi wاlkalaam wاlkalima ayib laakiin waxuu la keliyahay ma jira nacam haddaa tirahdid ghulaamu muxamadin haddaa tirahd ghulaamu muxamadin kelima ma aha ghulaamu muxamadin liannahu kelima mufrad ay ahayd ghulaam keligeeda kelima ah laakiin muxamed ay maanta wadataa murakab waaye kelima ma aha ayib ghulaamu muxamadin eh, kelimna ma ah kelim oo kelim saddexay ka kooban tahay hadda ghulaamu muxamadin labay ka kooban tahay kelim ma ah kalaamna ma ahanoo macno ma faa'idayn ghulaamu muxamedin mubtada iyo khabar ma ah waa mudaaf mudaaf ilayh marka ghulaamu muxamedin oo kale yanfarid bihi اlqowlu kalima lama dhihi karo kalim lama dhihi karo kalaam lama lakin qowl dhihi kara liannahu lafdu daalun calaa macnan weeyaan waxaa la yidhaahdaa lafdigaa kasii caamsan haddii lafdi la yidhaahdo waxa weeyaan kul maa yutalafadu bihi sawaaء dala calىa macnan aw lam yadula lafdina saasaa la yihahda oo waxti haddau eh, ibnu hishaam oo kale qadrunida qadrunada uu ku miithaalinay days oo kale zayd haddii la diba gidiyo oo days la yidhaahdo waxaa laleeyahay qowl ma aha liannahu macno ma tusinay kalaam ma aha faa'iida ma leh kelib ma ahano oo saddex kama koobno kelima ma ahan oo macnaha iyada kelima maa dala ala macna ay ahayd intabi ma aha marka lafdigaa ka caamsanaa lilaha kulligood marka saasay kala yihiin kalaam iyo kelim iyo kelima iyo qowl iyo lafdi marka sidaasay u kala yihiin kelime iyo kalaam meelna way ku kulmaan may kal laakiin qowla ka wada caamsan qowlna lafdiga ka caamsan markaasuu musanifku wuxuu iri wa kilmatun kilma bimacnaa walkalima kalaamun yani qad yuamu bihaa kalaamun kalaam in loola qastaa dhici karo wa kilmatun kilmo kalaamun kalaam qad yuamu bihaa in kalaam loola qastaa dhici karto marka qaarkeed min baabi tawasuci an yulaqa kalima wa yuraadu biha kalaam oo waxaa weeyaan hadda mathalan markaad leedahay laa ilaaha ila allah kalimatu tawxiid aada leedahay laa ilaaha ila allah kalimatu tawxiid fiiri laa ilaaha ila allah jumla dhamaystiran waa oo kalaam oo kelim ah oo lafdi oo qowl ah markaasaa kelima laga cabiray marka sidaasaa waxaa leeyahay hadda marka waxaa dhici karta ku leeyahay in kelimadii loola jeedo kalaam in loola jeeda macnihiisi kalaa inahaa kalimat huwa qaa'iluhaa markii uu ninkii shalayna u yiri rabi irjicuuni lacalii acmalu saalixan fii ma taraktu intaas markii ay yiraahdeen ilahi wxuu iri kalaa inahaa kalimatun wixii jumalkii dhammaa waxaa laga cabiray kelima laga cabiray taas min baabi tawasuci fi lafdi waay marka marka qaarkeed wuxuu ku leeyahay kalaam in la ilaaqo oo kelima lagu ilaaqo kalaam in lala yimaado oo kelima lagu idlaaqaa dhici karto marka wa kilmatun kilmo kalaamun kalaam qad yuamu bihaa in loola qastaa dhici karto oo an yu'taa bikalaamin wa yuطlaqu calayhi kalima saasaa loo jeeda kalaamaa lala imaanaya kalaamkia waxaa lagu magacaabaya kelima taas waxa waye qad haddii ficil mudaaric la geliya wax yar waay marka taas macnihii xaqiiqadii kelimadii loo dejiyay ka bixi mayso sidaas uu jooga marka musanifka meeshan wuxuu noogu sheegay alfarqu bayna alkalaami wاlkalimi wاlkalima wاlqowl sidaas waay biاljari wالtanwiini wالnidaa wal wamusnadi lilismi tamyiizu xasal marka isimkii uu inta ka galayaa isim waxaa la yidhaahdaa maa dala calaa macnan fii nafsihi gayra muqtarinin bizamanin lafdun dala ama kalimatun dalat calaa macnan fii nafsiha walam taqtarin bizaman liannahu maadaama kalimtii ay saddex ka kooban tahay midkeed kelimo waaye marka isimkii kelimaa la leeyahay kelimadii marka waxay noqotay maa dala calىa macnan fi nafsiha walam taqtarin bizaman hadda haddii tiraahdid cumar haddaad tiraahdid cumar waxay tusinaysaa ninkan inuu magac u tahay laakiin cumar haddii la yihahdo zaban hore iyo zaban dambe iyo zaman dambe oo hadda la joogo ku tusi mayso laakinaha tufiidu ana hada اsm aladii uطliqa inamaa huwa mawduucu lihada alinsaani liyatamayaza bihi can gayrihi intaasay ku tusinaysaa markaasuu wuxuu ku leeyahay musanifka wa tamyiizun tamyiiz xasala waa xasila lilismi buu u xasilay biljari una ugu xasilay hoos iyo watanwiini iyo laba god ama laba kordhig ama laba hoos dhig tanwiin luqa soomaali looma tanwiin waxa weeyaan laba israacsan laba shaqal oo israacsana loo jeedaa oo macnaha laba god iyo laba kordhig iyo laba hoosdhig iyo wa nidaau yeerid iyo wa al iyo alif iyo laam iyo wa musnadin tiirin intaasuu isimki ku soo markaan isimkii tacriifino niriya kalimatu dalat calaa macna fi nafsiha walam taqtarin bizamn yo haddana wuxuu ku yiri inaka tacrifu hada اlisma bicalaamaatin macruufa calaamaadkii waxaa kamid a ah hoos dhig wax hoos dhigan hadaad aragtid magac isim waay haddii wax laba goddhig iyo laba kordhig galaay hadaad aragtid isim waay wax loo naadina hadaad aragtid isim waay waxay alif iyo laam ku jiraan isim waay wixii wax loo tiiriya aad aragtidna isim waay wa tamyiizun soocid lilismi la sooco xasala waa xasilay biljarri buu ku xasilay hoos dhig iyo watanwiini laba kordhig iyo laba god iyo laba hoosdhig iyo wa nidaau yeerid iyo wa al alif iyo laam iyo wa musnadin tiirin marka musanifku wuxuu ku leeyahay lilismi calaamaat calaamaadka ismika waxaa la yihahda laa tadkhulu taxta xasrin wa calayhi fa ina min ashhariha maa dakarahu lmusanifu biljari jari waxaa la yidhaahdaa wixi hoosdhig ou galo marka jarkaas ama ha keena xaraf ama ha keena idaafa ama tabaciya lilidaafa ama mid majruur inuu raaca ha keeno farqi kale ma laha haddii aad tirahdid had dirtaan bismi illaahi araxmaani araxiim bismi ismigaa saddex jarkiisa oo hoos dhigaa ba-a keentay allaahidaasne idaafaa keentay arraxmaanna tabaciyaa keento o allaahiday raacsan yihiin marka intoodii waxaa ka dhexaysa hoos dhig haddaa tirahdid hadeertaa marartu bigulaami bigulaami muxamadin alfaadili haddaa tirahdid fiiri bigulaami badaas hoos dhiga yaa keentay hoos dhigaas gulaami miimka hoos dhigiisa baa keentay muxamadin hoos dhigaas idaafaa keentay alfaadili haddaa tirahdina waxaa keenay maxaan ku irahdaa sifadii ama tabaciyadii a keentay kaas jar baa la yidhaahdaa ko waxaa ku xiga atanwiin tanwiin wixii laba kor dhigan ama laba hoos dhigan haddaad aragtid waxaa la yidhaahdaa ayagane isim waay tanwiin asalkeeda waxaa la yidhahda nuunun saakina talxaqu aakhir اlismi lafdan laa khatan waxa waay nuuntii nuun reeban markii lagu dhawaaqayo oo isimka aakhirka ka gasho dhawaaqana ka gasha qoraalkana aan ka gelin haddaad tiraahda dirtaan haddaad tiraahdid muxamadun haddaad tiraahdid fiiro nuun baa aakhirka lagu dhawaaqoha nuuntaas reeban muxamadun nuun reeban waay isimka aakhirkay kaga jirtaa lafdanay kaga jirtaa dhawaaqa laakiin hala qora haddii la yidhah muxamadun nuunta lama qoray laa khatan qoraalka kuma jirta nuuntaasaa marka loo yaqaana nuuntaasa waxaa weeyaan min calaamaati اlismi alatii yatamayazu biha can اlficli w اlxarfi dukhuulu tanwiini calayhi fi aakhirihi ayib marka tanwiintaas waa inaysan noqonin nuunu tawkiid inaysan noqonin hadda haddii aad tiraahda lanasfacan bاnnaasiya lanasfacan binnaasiya lanasfacan haddaa tiraahdi nuuntaas nuuntii aan sheegaynay lamid tahay oo aakhir alficli bay hadda gashay waana nuun saakina ah mana mana la qorayo oo markii nuun tawkiid ay taha oo mushadada la qora laakiin nuun tawkiid alkhafiif alifa loo dhigaa waxay gashayna ficil waay marka sidaa daraadeed waxaa leeya nuunun saakinatun talxaqu aakhira ismi lafdan laa khatan laakin bishard an takuuna gayra tawkiid inay tahay marka tanwiinta marka sawaaun kaana tanwiin tamkiin ha noqoto tanwiin tamkiin isimka munsarifka mida gashaa la yihahdaa oo muxamadin caliyin cuthma waxa gasho iyo tanwiin tankiir tanwiin tamkiin waxa waay mida asmaada gasho tanwiin tankiir ha noqoto asmaa lcafcaalay gashaa tanwiin tankiir oo hadaa tira hadda sahin iyo sah hadaa tirahdid sah hadaa tirahdid aamus oo hadalkan aada wadidka aamus sahin hadaan ku hadal oo dhan jooji waay alfarqu bayna sah wa sahin waxa weeyaan sahna waa macruuf macrifa sahinna waa nakira ayadana way soo gelaysaa tanwiin tankiira la yidhaahda waxaa kamide eh, tanwiinaadka waxaa kamide eh, tanwiinu almuqaabala waxay ku magacaabaan midka oo jamcu lmuanath salim galo waxaa la yihahdaa muslimaatin muminaatin qaanitaatin taa'ibaatin caabidaatin yani tanwiintaas saamka aakhirkeeda ku jirto waxay ku magacaabayaan tanwiinu lmuqaabala oo waxaa lagu leeyahay maadaama mudakarka markii la jamcinayo oo muslimiina mu'miniina qaanitiina caalimiina laleeyahay waxaa weeyaan nuuna lagu daraa ya-daa jamca keento mu'miniin ya-daasaa jamcu mudakari saalimka tusinayso laakiin nuunta gadaal loogu daray tanwiintii mufradka ku jirtay ay bedel ka tahay oo waa taan laleeyahay mثلا jاء الmسلimuuna hadii la yihahdo mslimuuna faacil marفوuc calaamaةu rفci الwaaw aa laleeyahay w nuuna ciwad can التanwiin fi اsm الmfrad baa laleeyahay nuuntii marka oo ku jirtay maxaan ku irahdaa jamc الmdkr saalim jamc اmؤnth saalim waa geli waysa markay geli waysaa waxaa loo keenay tanwiin litakuuna ciwada can tilka nuun markaasaa waxaa lagu magacaabay tanwiin الmqaabala ayadana qeybbay ka tahay waxaa lamida ah tanwiinu tacwiid tanwiintii macnaha wax bedel ka ahayd ama tacwiid can xarfin ha noqoto ama tacwiid can jumla ha noqoto ama tacwiid can kelima ha noqoto hadaa tiraa kulun yadrusu haddaan iraahdo kulun tanwiintaa ku jirto ciwadu can mufradin waay kulu axadin minkum yadrusu ay ka dhigan tahay taas waxa weeyaan waa tanwiin tacwiid waxaa lamid eh mufrad ay taas ka tahay too mufrad ma ahane hal xarafka naaib ha jirto midda oo khawaashin iyo jawaarin galayso jawaari khawaashi ay ahayd iclaalkuu imaan doona marka ismulmunsarif haddaan gaarna ilaah cumri nagu gaarsiiyo yaad ogaan doontaa marka iclaala galay khawaashin iyo jawaarin nuuntaas marka tanwiintaas oo jawaarin laleeyahay ciwadu can اlxarfi اlmaxduufi fi qowlika jawaari ama jumlo dhamay ciwadka noqon kartaa wa ywmaidin yafraxu اlmu'minuun ywmaidin taas ay ywmaid yaxsulu الnasru lihaaulaai aلruum yafraxu اlmu'minuuna sidaas waay jumlo dhana ayaa meesha ka maqan marka tan tanwiinaan kalayaa jiro oo aan isimka shardi ku ahayn oo macnaha tanwiin tanwiinu taranum iyo tanwiin la yiraahdo alkhaali kuwaas waxaa le daruura keenta oo shicir ah marka laguma daraya baa laleeyahay tanwiintaas oo mathala qowl shaaciri aqali lowma caadila walcitaaban waquuli in asabtu laqad asaaban ee shaacirkaas uu yiri aqali lowma dagaalka yaray caadila yaa caadilatu tarkiimaa galay luqatu man yantadir iyo man laa yantadir caadilu iyo caadila labada waa banaanta iyo wal citaaban citaabka qaylida macnaha eeda yaray wa quulii waxaa tiraa in asabtu hadaan wax asiiba laqad asaaban laqad asaabaa ay iska ahayd aliftii baa waxaa loo bedelay la geliya taas waxaa codkaa lagu qurxina keli ah kuma jirto waxaa lamid e eh, eh, qowl shaaciri azifa taraxulu gayra ana rikaabana lamaa tazul birixaalina wakaanqadi uu yiri oo kale yaa lamid eh tanwiintaas oo حرف eh, xarafay gashi kaanqadin أزف الترحل raridiyaa soo dhowaatay gayra ana rikaabana anaga rarkeeni lamaa tazul kama zuulin birixaalina anaga sabadeeni weli kama zuulin wakaan qadin waaba ayadoo zuushay wakaan qadin hadda qad zaalad ay ahayd zaalad intuu gooyey you nuuntaas keenay liannahu codka inuu ku hagaagsamaado marka nuuntaas oo kale waxa waa tanwiin taranum iyo tanwiin alghaali iyo kuwaas daruura oo shicir ahaa keento ama qurxina loola jeedaa marka laa yuctaradu cala musanifi oo musanifka lama dhahay tanwiinu idlaaqay maca dalika waxa weyaan tanwiin waxaa jirta afcaal galayso ama xuruuf galayso tan hore laqad asaaban ficlay gashay wa kaan qadinna xarafay gashay marka lama dhahayo mana qaacidadii a ku burtay lama dhahay kuwaas waxaa laleeya waa kuwa dan gaara ay keentay laakiin tanwiinta dhabta ah laa tadkhulu ila cala alasmaa marka wnidaa naadin naadin macnaha waxa weeyaan an tasluxa alkalimatu linidaa wixii in loo naadiye ay geli karto waxa weyaan qof caqli la waay waxaa loo naadinaya qof waay marka inuu isim saasay ku noqon karta laakiin waxaa lagu leeyahay xarfu nidaa lagalama jeedo xarfu nidaa haddii tiraahdid kulu maa dakala caleyhi xarfu nidaa fahuwa ismun waxaa laasimi laheed yaa layta qowmi yaclamuun alaa yasjuduu lilaahi aladii khalaqahunna oo kale inay isim noqdaan yaa layta layta hadda xaraf waay xarfu tamani iyo maca dalika xarfu nidaa a gashe ilaa idaa qusida anahu nazalaha mansilata اlismi oo shallaaytadiibu wuxuu ka dhigay calaa suurati insaan takalufaa ku imaanaya laakiin ulajeedada nidaaha lagala jeeda an tasluxa alkalimatu linidaa waay marka waxaan kale xaalaadaa ah keena waa laga bixinaya wa al wa bial baa lagu gartaa al alif walaamaa lagala jeedaa haddii alrajulu almasjidu albeytu alra'su alcaynu haddaad tirahda isim inay yihiin al ku jirto ayaad ogaanaysa wa musnadin iyo tiirin musnadin ilayhi waay musnad haddii la yidhaahda ficilkiyaa noqonaya musnad isimka musnad ilayhi waay hadda haddii aad tirahdid qaama cumaru haddaad tirahdid fiiri qiyaamkan man aladii eh, yatasifu bilqiyaam haddii cumar aan la heli lahayn qiyaamka lama heli lahayn marka lafdiga qiyaamka usnida ilaa cumar wa cumar musnadu ilayhi wاlqiyaamu huwa اlmusnad wa ida lam yuujad اlmusnad ilayhi laa yumkin an yuujad اlmusnad markaa sidaasa waxaa laleeyahay haddii nin uu ku yihahdo qaama hadaad tirahd ama qaala hadaad tirahd man aladii qaama ayaa lagu leeyahay liannahu ficilkaas wuxuu rabaa wuxuu ku tiirsado man aladii yatasifu bilqiyaam marka waxaa la yidhaahdaa aqwa calaamaati alsmi huwa alisnaad ilayhi in wax loo soo tiiriyo calaamada oo ugu ugu ugu ugu caamsan waay laakiin calaamaadeeda waxay tahay macnawi waay kuwan hadda aan soo sheegnay waxaa weeyaan waa calaamaad oo ah xisi oo la taaba karo in in wixii loo naadiy in alif iyo laamay galaan waxaa taaba kartid waay midan waa macnawi wa musnadin waa macnawi oo qofkii inuu macnaheedu walidaalika way adag tahay fahmigeeda qofka markuu sarfiga iyo wax badan soo akhristay wuu fahmi karaa macna almusnad walmusnad ilayh marka kownu lkalima musnadan ilayha daliilu calaa anaha ismun ulajeedada intaas waa ayib marka musanifka hadda calaamaadkaas shantaa buu kuu sheegay biljari watinweeni wanidaa al wamusnadin lilismi tamyiizun xasan macnaheedii ma aha laabuda an yakuuna likuli ismin ixdaa hadihi alcalaamaad lagalama jeedo oo isimkii waxa weeyaan yumkin an yakuuna mutajaridan can kuli hadihi alcalaamaat laakin miisatu anahu qaabilu liixdaaha ulajeedada saas waay inay marka lagu leeyahay calaamaadkan ama hawada wato kulligeed hakawada jiraan mustaxiil waay mid kamida ah ha ku jirta xataa shardi ma aha laakiin shardiga waxa weyaan an yakuuna qaabila liixdaa hadihi alcalaamaat inkastoo calaamat اlisnaad aan laga waynaynin laakiin kuwan kale waa imaan karaan waana maqnaan karaan ulajeedada saas waay marka calaamaat اlismi intaas weyaan marka musanifku wuxuu ku leeyahay wa tamyiizun tamyiiz lilismi la sooca oo la bixiyo oo laga sooca ficilkii xarafka xasala wuu xasilay biljari buu ku xasilay iyo tanwiin haddaa tiraa wa tamyiizun tamyiiz tamyiizkoo xasala lilismi isimka u xasilay biljari buu ku ahaaday oo khabarkii aad biljari ka dhigtid waay ansaxaysa iyo wtanwiini wnidaa wal w musnadi lismi tamyiizun xasan ayib bitaa facalta wa atat wayafcali wa nuuni aqbilana ficlu yanjali siwaahuma alxarfu kahal wafii wa lam ficlu mudaaricun yali lamka yasham musanifku wuxuu ku yiri wa ficlun ficil yanjali waa faydmaa bitaa facalta taadii faacilka aheed buu ku faydmaa wa atat tadeedana waa ku faydmaa wa yafcali wa yaai ifcali ifcali yadeedana waa ku faydmaa waa lagu gartaa io wa nuuni aqbilana aqbilana nuunteedana waa lagu gartaa markuu isimkii soo sheegay you intana wuxuu kugu sheegayaa ficilkii wa ficlun ficil yanjali wou ku faydmaa macnaha waxa weyaan waa ku qeexmaa oo waa lagu gartaa oo waa ku socma yanjali bimacnaa yankashifu wuu ku faydmaa oo waa ku macnaha ku soocmaa bitaa facalta facalta ta'deeda facaltadaas wuxuu ka soo qaatay taa ulfaacil ta'da la yidhaahdo ama ha godnaato ama ha kordhignaato ama ha hoosdhignaato haddaad tiraa darabtu darabta darabti darabtum darabtunna tadaas oo meesha ku jirto taa ulfaacila la yihahda ficilkaasay faacil u tahay sida kuu imaan doonto damiir mutasil fii maxali rafcina la dhihi doonaa ko haddayba tadaas oo taa ulfaacil waxay la xiriirsato waxa ka horeeya ficil waaye hadaa tira akaltu tadaas isim waaye laakiin ficilka oo akal ah isim yaa ficil ah marka yucrafu lficlu biitisaali taa ilfaacili bihi ulajeedada intaas waa ko wa atat bitisaali taai taaniith aa lagu gartaa ficilki haddaad tirahdid qaamat qacadat jalasat akalat dahabat haddaad tirahdid waxaa lagu leeyahay waxa weeyaan taau taaniith wa yaa ifcali ifcali yadeed aydana faacil waay yaau almar'ati almutakalam bihaa hadday la xiriirto uqcudii idhabi ijlisi ifcali quumi hadii ay tahay amr ay ku jirtaa ama ficil mudaaric tadribiina ta'kuliina tafhamiina takhaafiina aada leedahay ya-daas oo yaau lmarati almutakalam am yaau lmuanathati almutakalam almukhaaab dheh yaau lmuanathati almukhaataba naagta lala hadlaya ya-deeda ama amar ha ku jirto ama ficil mudaaric ha ku jirtee ayadna ficilka calaamaadka lagu gartay kamid tahay ayada ya ficil ma aha laakiin waxay la xiriirsataa ficil ah wa nuuni aqbilanna iyo nuuni tawkiida lagu gartaa nuuni towkiid yaa lagu gartaa buu ku leeyahy nuuni tawkiid ficil amarna waa galaa idribanna aada leedahay ficil mudaaricna waa galaa oo layadribanna ya-daas oo mudaarica ah ayaa ku tusinayso marka haadihi ayda calaamaat اlficli marka waxaan rabaa calaamaat اlficli toban weeyaan tobankii sidaanay u qeybsamaan waan kuu tirinayaa waxna mudaarica la khaas ah waa sawfa iyo siin iyo lam oo ka joogta xuruuf nasb iyo xuruuf اljasmi saddexdaas ficilka mudaarica alkhaasa sowfa iyo siin iyo lam oo lagala jeeda ficil mudaaric maxaan ihahda xuruuf اljasmi xuruuf اnasbi saddexdaas ficil maadina labaa gaar ku ah taa lfaacil oo mutaxarig ah iyo taa u taaniihi saakina labadaasna ficil maadiga gaar ku ah shanaad haysataa ficil amarna calaamo keli uu gaar ku yahay alab waa maa dala cala alab waxa waaye calaama min calaamaati اlficli waaye dalb hadduu ku tusiyo idrib uskun qum uqcud dalb waaye wixii dalbkaas ku tusiyo oo waqaabil linuuni towkiidna ah ficil amara ayna dalabku gaara lixdaasay marka khaas ku noqdeen ayib lix markay khaas ku noqdeen qad waa calaamaat اlficli waxaa wadaagsada mudaaric iyo maadi qad qaama iyo qad yaquumu qad yaclamu اllahu اlmucawiqiina qad aflaxa اlmu'minuuna fiiri marka labadaasay gashaa qad aflaxa ficil maadi waay qad yaclamu ficil mudaaric waay marka qadna waxa wey min calaamaati اlficli laakinahu yashtariku baynaha alficl اlmaadi wa ficl mudaaric waxaad haysataa markaas todoba calaamo waa meeshaas waxaad ku dartaa nuun tawkiid iyaau lmuanathati اlmukhaaطaba labadaas waxa weeyaan waxaa gaar ku ah ficil amar iyo ficil mudaaric ficil amar iyo ficil mudaaric nuun tawkiid iyaa muanath اlmukhaaطaba iyaa lmuanath اlmukhaaطaba ficil amar waa gashaa idribii ficil mudaaricna waa gashaa tadribiina nuunu towkiid ficil amr waa gala idribana ficil mudaaricna waa gala idribana sagaalkaas waa saas waxaa toban ku ah musnad wax la yidhaahdo an yakuuna alficlu musnadan ilaa gayrihi maadaama min calaamaati اlismi an yakuuna musnada ilayhi yaqtadii an yakuuna min calaamaati اlficli musnadan asigana sidaas inuu noqdo yaa aasna waajib ku ah marka calaamaadkaasuu ficilka leeyahy waxna waxa weyaan ficil mudaarica lkhaas ah waa siin iyo sawfa iyo lam ficil maadina taa u taaniith asaakina iyo taa lfaacil ficil amarna dalab uu leeyahay qadna bayna almaadi ay ka dhexaysa yaa lmuanath almukhaaaba iyo nuunu towkiidna ficil mudaarici fi amray ka dhexaysa musnadkana kulligeed waa wadaagsadaan tobankaas calaamo sidaas u xifdi markaasuu musanifku wuxuu iri siwaahuma alxarfu ficil marka waxa weeyaan haddii hala tacriifi lilah kalimatun dalat calaa macna fi nafsiha wاqtaranat baxadi اlasminati اthalaatha ilan isim haddaan soo aan soo tacriifinay ficil waxaa la yihahdaa ismun dalat kalimatun dalat calaa macna fi nafsiha wاqtaranat baxadi اlasminati اthalaatha haddaa tira daraba haddaa tirahda ficilkaas waa kelima macnuu ku tusiyo darbiga ah ko hadana ficil maadi inuu yahay ku tusiyey marka mudaarica maxaan dhihi ficilka wuxuu kaga duwan yahay isimka liannahu yaqtarinu biaxadi اlazmina siwaahuma alxarfu kahal wafii walam ficlu mudaaricu yali ka yasham siwaahuma waxa labadaas ka soo harayna alxarfu waaye ka hal wafii walam oo kale uu kugu miithaaliyay waxaan ficilna ahayn isimna ahaynna waa xaraf waxaa kamid abu ah kuleeyahay ka hal wafi walam xarafka marka wuxuu ku tusiyey aqsaamtiisa oo mid labadaba gelayo oon camalna qabanayni hal oo kale hal waxa weeyaan waa xaraf yadkhulu cala alficli wa al maxaan ku irahda asmaa walaa yacmalu fiihima haddaad tiraahda hal qaama muxamadun haddaad tirahda ficilay gashay hal zaydun qaa'imun haddaad tirahdana isimay gashay marka likowniha tadkhulu cala الاثnain laa tacmalu fiihima iyo wa fii wuxuu kugu miithaalay xarafka khaaska ku ah asmaada liannahu yaqtadi اljar walam wuxuu kugu miithaalay xaraf oo asiga ficilka khaasa walidalika yacmalu fiihi jazman marka wuxuu ku leeyahay siwaahumaa inta kasoo hartay alxarfu xarf waxaa layihaha kalimatun dalat calaa macna fi gayriha kalimatun dalat calaa macnan fii gayrihaa kalima oo macna ku tusisay oo geyrkeedana kaa tusisay ayib sawaahumaa alxarfu ka hal wafii walam ficlu mudaaricun yali lamka yasham ficlun ficil ficilkoo mudaaricun mudaarice yali lam ou la xiriirsadaa ka yasham oo kale lam yasham ma aad leedahay <coughs> <coughs> markuu ficilkii iyo isimkii iyo xarafkuu sheegay iyo haddana inta wuxuu ka gelayaa calaamaadkii oo ficilka ou sheegay sida loo kala leeyahay markaasuu ku yiri ficlun hadda waxaa weya nakira lagu bilowday wuxuuna dhihi doonaa walaa yajuusu libtidaa binakira maa lam tufidka cinda zaydi namira nakirada ma lagu bilaaban karo hadda ficlun mubtada weeyaan waxaa keenay in lagu bilowdo sifaynta la sifay ficlun ficilkoo mudaaricun mudaarice yaliila waa la xariirsadaa lam yuu la xariirsadaa mithaalkeedii ka yasham oo kale lam yashama aada leedahay marka waatan soo sheegno ficil mudaaric saddex calaam uu la gaar yahay lam oo ka joogta xuruuf اljasmi iyo xuruuf الnasbi iyo siin iyo sawfa oo waxaad leedahay haddii aad tiraahda sayaquumu iyo sawfa yaquumu haddaad tiraahda kalaa sawfa taclamuuna waxa weeyaan ficilka mudaarica gaarku ah sawfa iyo siin weliba istiqbaal bay ka dhigayaan ko taas waxa weyaan hadda wuxuu kuu sheegay ixda alcalaamaat alatii yakhtasu biha almudaaric markaasuu wuxuu ku yidhi wamaadiya alafcaali bitaamiz wasin binuuni ficla alamri in amrun fihim wa mis sooc maadiya alafcaali afcaasha midkooda maadiga ah bitaa'i ku sooc taadaas mutlaq waaye taau taaniihi saakina iyo taau lfaacil labada way soo gelayaan ko wa maadiya alafcaali bitaa mis wasim calaamay ficla alamri amarka ficilkiisana binuuni ku calaamay nuuni towkiid in amrun fuhim haddii uu macnaha amar uu ku tusiyo markaasu wuxuu ku leeyahay mid kasta hal calaam uu u sheegay bimacnaa ida اltabasa calayka alamru wlam tastaطic an tumayiza alficla almudaarici min almaadi wa min almri faاstakhdim hadihi اlcalaama fain qabila alficlu dukhuula lam calayhi faaclam anahu ficlu mudaaric wa in kaana alficlu qad qabila taa ataأniih asaakina aw taa alfaacil iclam bidalika anahu ficlu maadin kadalika ficlu اlamri mayizhu binuuni الtawkiid marka macnaha hadda musanifka ulajeedadiisa ma aha in ficil kasta calaamaadka ou gaar uleeya gooni inuu kugu sheega waxa weeyaan ficil kasta wuxuu ku siiyey hal calaamo ou gaar ku yahay ficil kasta hal calaamo ou gaar ku yahay haddii ishkaal kaa gasha saad u kala bixiso adawaad adeegsatay ada u noqotid laakiin laysa bisadadi an yumayiza ku kul alcalaamaat alati yakhtasu biha alficlu اlmaadi min alcalaamaat alati yakhtasu biha ficlu اlmudaaric min alأkhra alati yakhtasu biha ficlu اlamr ulama jeedo laakiin mid kasta hal calaamaan ku siinaya ida ashkala calayka alamru adkhilha saasuu u jeedaa macnaha markaasuu ku yiri wa mis sooc maadiya alafcaali afcaasha maadigeeda bitaa-i ku sooc wa sim calaamay ficla alamri binuuni nuuni towkiidku calaamay goorma waa in amrun fihim yani hadduu ficil amar yahay waay walamru in lam yakun linuuni maxal fiihi huwa smu naxwu sahwa xayahal walamru amarkii in lam yaku maxalun haddii uusan maxal fiihi nuunta asiga u dhex dega huwa smu ficlin weeyaan naxu saxwa marka ishkaal baa yimiday marka uu ku yiraahdo haduu lianna waxaan ka soo tirinay min calaamaati alficli dalaalatuha cala alab shayga hadduu dalab ku tusiyo waxaa niriya ficil amar inuu yahay ku tusinaysaa marka waxaa la arkay shay dalabna ku tusinayo haddana ficil amar aan ahayn markaasu wuxuu ku yiri shaygaas amarka tusinaayo oo ficilka aan amar ahayn waxaa ku kala soocaya nuunu tawkiid gili in dalat ilkalimatu cala alamri wa qabilat nuuna tawkiidi faclam annaha ficlu amrin ama in dalat cala alamri walam tadula walam taqbal nuuna tawkiid faclam annaha laysa bificli amrin marka ficilkii طalabiyadii calaamo oo go-an ma aha amru amarkii in lam yaku haduusan ahayn maxalun fiihi in lam yaku haddii uusan ahayn linnuuni nuunu tawkiid haddiisan u suurogeli karin maxalun fiihi inay degto nuunu tawkiid shaygii amarka ku tusiyey nuunu tawkiid haddayna dhex degi karin huwa smun weeyaan ay ismu ficlin waay naxw sah waxayahal sah sah iyo waxayahal sah macnaha ka aamus xayahal bimacnaa eh, soo dhowow hadda fiiri sah waxayahal labadaas amaray tusinayaan laakiin maadaama annahumaa laa yaqbalaani nuuna tawkiid culima annahumaa laysaa bificli amrin inamaa humaa ismaani naxو sahw xayihal wاlamru amarkii in lam yaku hadii uusan ahayn linuuni nuuni towkiid maxalu fiihi meeluu dega nuunu towkiid haduusan laga heli karin amar haduu kelimadii ku tusiso nuunu towkiidna ay geli karin huwa smun weeyaan ay ismu ficlin waay naxو sahw xayihal ana ka mid eh marka waxa weeyaan hadda hadalkii hore u sheegay oo dalaalat اlficli calى اlamri calaamaة min calaamaati ficli اlamri uu ku yiri waxaa lagu qeydi bisharطi qabuuliha linuuni towkiid saasaa lagu qeydi marka khulaasaة اqowl waxa weeyaan ina اlmusanifa fi hada اlbaabi qad bayana lana anahu yucarifuna bkalaami الnuxaat wa anahu laa buda lahu min sharطayni axaduhmaa an yakuna mushtamila calى bacdi اlxuruufi thaanihima an yakuna fiihi faa'ida wa mathala lana bidalika bqowlihi kastaqim ثuma qaala lana ila linuxaadi kaliman wاlkalimu cindahum yanqasimu ilى ثalaaثaةi aqsaami ismi wa ficli wa xarfi wa ana اlkalima hiya waaxidaة min tilka الثalaaثة faاlsmu liwaxdihi kalima wاlficlu liwaxdihi kalima wاlxarfu liwaxdihi kalima wa acamu min dalika kulihi alqowlu liannahu yanطabiqu calى ma tanطabiqu calayhi اlkalima kama yanطabiqu اlqowlu calى ma yanطabiqu calayhi اlkalaam wa kadalika اlkalim ثuma اstadraka اlmuصنif wa qaala lana ina alcaraba qad yuطliquuna اlkalaama wa yaquuluuna canhu kalima aw yuطliquuna اlkalima calى kalaami طawiil min baabi الtawasuci fi اlkalaami la calى anaha iصطilaaxu lahum ثuma bayana lana اlmuصنifu raximah اllahu tacaala alsma wa badla min الtacriifi btacriifi mayazahu bcalaamaatih faالshayu ima an yucarafa btacriifihi wa ima an yumayaza can gayrihi bcalaamaatin faاkhtaara اlmusanifu aلطariiqaة الthaaniya wa huwa anahu lam yucarif lana alkalima lam yucarif lana alsm laakinahu carafanaa alsma bicalaamaatihi aw mayaza alisma bicalaamaatihi wadakara lahu khamsa calaamaatin walaysa macnaa dalika anahu laa budda an yakuuna likuli ismin muqtiran bikuli hadihi alcalaamaati mara waaxida fahada mustaxiil walaysa sharطa kadalika an yakuuna fi اlismi ixdى hadihi اcalaamaat lakina almaطluba an yakuuna اlismu qaabila liwaaxidi min hadihi اlcalaamaati alati dakartuha laka fain rafada kula hadihi اlcalaamaat faaclam ana alkalimata laysat isma ثuma bacda dalika hana اlkalaama bاlficli wa dakara lahu bacda calaamaatihi min beyniha taau الtaأniiثi الsaakina wa taau اlfaacil الmutaxarika wa kadalika dakara lilficli min calaamaatihi nuuna الtawkiidi wa kadalika yaa اlmuanath اlmukhaaطaba ثuma dakara lana اlxarfa wa qaala lana inamaa laysa bsmi walaa ficli fahuwa xarfu faqaala sawaahu ma lxarfu faإida lam takun اlkalimatu qaabilaة lcalaamaati اlismi walaa qaabilaة lcalaamaati اlficli faaclam anaha xarf ثuma mathala alxarfa bثalaaثaةi axrufi xarfa khaasa bاlismi wa xarfa khaasa bاlficli wa xarfa mushtaraka baynahuma kahal ثuma bayana lana أن من hذiه الcلاamاaت التي ذakرha للفعل أنها laysat cلاamاaت مشhتaركة وإنما هي cلاamاaت منها ma huwa مkhتص بالفعل المضارع klm ومنها ma يkhتص بالفعل الأمر kنون التوكيد ومنها ma يkhتص بفعل الماضي kتاء التأنيث الساkنة وتاء المحركة ثuma bayana lana bacda dalika ana alkalima in dalat calى اطalbi laa yakunu dalika dalaalة calى anaha ficlu amri ila ida qabilat nuun الtawkiid hada ma araadahu اlmuصنif wnatawaqf cinda hada اlxad wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin